saalixatin qaalat yaa weylahaa ayna tadhabuuna biha yasmacu sawtahaa kula shay ila alinsaan walow samicahu saciqa aw kamaa qaala sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalem xamdan lilaah ilaahay baan ku mahadinaynaa masaajidka jaamica ee nagu soo kulmiyey wallaahi kulligeen waxaan doonaynaa maaragtaana ilaahay inaan u dhowaanno a'immadeenna iyo culimmadeenna akhyaarta ee khayrka badan leh masaajidka nagu soo dhoweysay iyo majmaceenna barakaysan keennaa hadlaaya iyo keennaa lala hadlaaya inteennuba waxaan u baahannahay ilaah inaan u dhowaanno inaan ilaahay u dhowaanno oon aakhiradeenna u diyaar garowno oo adduunyadan aan ka qaadanna diin diin waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa ilmaa dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay hebelou dhintay haddaad maqashana noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiraduna way bilaabantaayo iyadu dhammaad ma leh haddaad maqasho hebel u dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiradii weyne ka badnayd baana u bilaabantay hebel baa go-ay inaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiya daday adduunya muxuu ka tegey calamka samadoo dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey inaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go-ay muxuu ka tegey laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waa ka inoo sheegee lahaa meydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro naftaa la sii wada hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu wan liibaanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku wadaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiiyo insaga unbaanan maqlayn hadday labadaa la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagix lahayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya leanna saxaabadu bashar bay haayeen cabdilaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen haa way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaanko iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen sida innaku reereeyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin quluubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weynayd aakhirada ayaa ku weynayd maalin maalmaha ka midu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan markaabuu nebigu ku yidhi low akartum dikra haadimi ladaat lashaqalakum cama araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaandumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakuwa maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhire inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilkii la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fa innahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weyddiiya su-aashii qabriga hadda la weyddiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weyddiiya haddaa su-aashii qabriga la weyddiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii marka qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weyddiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay ma nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wayowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynugu sugo allah haynugu sugo allahana inoo dhib yareeyo saddexdaas su-aalood baan qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arko adduunka inta la joogo jedhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaadda iyo manfacadda hawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa ha dhow noqon doona muqayabaat wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybkee maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada imaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay nooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii khaflatin min hada fakashafnaa canka khidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daahiyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa hayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay iyo cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana hawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu waannahaar habeenku aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo guga iyo jiilaalka waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo noloshiiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanaayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynaayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulaayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyey ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacgacanta dhaqdhaqaaqeygaaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkaygaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisaaad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahdaa maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan wou dhan yahay jadhkiisii oo dhan uu dhan yahay eh, maxaad la ooya haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahabaa meesha ka baxay shayga qiimaha le waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka o dhan waxaa ku hoos jira nidaamka iyo nidaamulghayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqo la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu ihi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheraddaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i dawladdu ima rabaynayn ilaahay baa i xooluhu ima rabaynayn ilaahay baa i anu kumaa noolayn waxaan adduunyada dulyaalloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii makarafoon la qaato laydhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabu markaaba kuu sheegay mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkii baa dibadda u baxay oo kuwaasaa ku noolahay haddayna baxeen maba noolaanayn mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo kareysan karaysanoo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan letereedkii baan ku noolahay letereedkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annaku الذي يطعمني وyasqيnii وإida maridtu fahuwa yashfiinii wاladii yumiitunii ثuma yuxyiinii waa usuul اliimaan usuul اlcaqiida waa inuu qofku gartaa dawada aad isticmaalayso shifaadu lama socoto shifaadu xag ilaahay bay ka timaadaa dukaankaaga iyo meheradaadan iyo suuqaagan waa asbaab weeyaan laakiin risiqu xagga ilaahay buu ka imanayaa waa inaad garataa rabbigu waa allah weeyaan macbuudku waa ilaahay weeyaan ka cibaadada mutayste waa ilaahay weeyaan ka baryada mutayste waa ilaahay weeyaan ka rajaha mutayste waa ilaahay weeyaan ka cabsida mutayste waa ilaahay weeyaan keligii raje keligii ka cabso keligii baryo baahidaada keligii u sheego rabbigay waa allah diintayduna alislaam dhaqankaygu waa islaam wax kale anu kuma dhaqmo wax kale ma aaminsani diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waan ku nacayaa man axabba lilaah wa abqada lilaah wa acطaa lilaah wa manaca lilaah faqad istakmala aliimaan buu rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lilaahiya lilaahi u noolow taariikhu saxaabay ku taalla siiratu caliy bnu abi aalib nin baa yidhi hal min mubaarisin waa xilli macrakaddii muslimiintuna xaggaa ay joogaan gaaladuna xaggaa ay joogaan ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhacoo yidhi hal min mubaarisin ayaa macrakada iigu soo dhacaya cali baa u dhacay radia allaahu canhu caliy bnu abi aalib ninkii intuu qabtay buu legday markuu seeftai qaatuu yidhi geli markuu isidhina cali bnu abi aalib oo ninka kor fadhiyey buu qandhuuf wejiga lagaga tufay markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufu kugu tufee waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey hadda cadhaa i soo gashay buu yidhi naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheegi ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii moxamed calayhi asalaatu wassalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqi oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ka daawaday baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa sabca samaawaat halkaasaa qofka mu'minku jannadiisii ka daawanaya sida innakuba aaladan yare imminka aan haysaneen moobeelka ee aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda amriika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisii iyo naciimtiisi iyo xuuralcayntiisii markaasaa la odhan doonaa iska seexo iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhu lmowt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu hurdadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahlaljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waa kuu sheegayaa laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daaloo soo gaarayaa ma jirto jannadaa ay galeenna kuwa ka baxaya ma marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba markaa meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan wanufiqa fi suuri faidaa hum min alajdaai ilaa rabbihim yansiluun qaaluu yaa weylanaa man bacaanaa min marqadina hada maa wacada araxmaan wasadaqa almursaluun waa ilaahay jalla wacala fii suurati yaasiin inoogu sheegay suurtaan afuufaynaa baa ilaahay yidhi israafiil baa suurta afuufaaya deedna dhulkay ka soo bixi doonaan deedna xagga ilaahay baa loo soo ururin doonaa markaasaa qofkii muuminka iimaanka lahaa waxa uu leeyahay waa maxay buu leeyahay iyaa hurdadii naga soo kiciyey waan jiifnay waan hurudnay hurdada maxaa naga soo kiciyey buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nebiyadu ay noo yaboheen ilaahay iyo rasuulilaahay run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii lanoo yaboohay yowma alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya nolosha adduunyadu wajacalna alleyla waannahaara aayatayn waayatun lahum alleylu naslakhu minhu nahaar baa ilaahay yidhi aayat alleyl iyo aayat annahaar noloshan adduunyada aan ku nool lahay waa maalin iyo habeen maalintiina waad foofaysaa habeenkiina waad nasanaysaa waad seexanaysaa qabriga haddii la galana waa hal habeen weeyaan sabiixatuhaa yowma almaxshar waa berigeyguna waa maalinka qiyaamaha weeyaan yowma yadcu daaci ilaa shayin nukur khusha absaaruhum yakhrujuuna min alajdaai kaannahum jaraadun muntashir muhطiciina ila addaaci yaquulu alkaafiruuna haadaa yowmun casr baa yidhi nacam adduunyadan inta la joogo waxaad joogaysaa waa maalin iyo habeen qabriga haddii lagu dhigana waa habeen keliya habeenkaasuu nebigu noo sheegu yidhi qabrigu waa laba mid weeyaan amaa waa rawda min riyaadi aljanna imaa xufratu min xufari innaar mu'minkiina beerbeeraha jannada ka mida looga dhigayaa gaalkiina waxaa looga dhigayaa godgododka naarta ka mida looga dhigayaa ninna uu hurdaa oo toddobaatankii sane adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halkaa ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ilaa jooggadeenna wixii adduunyada bini aadam soo maray caalamulbarsakh bay ku jiraan inna way hurudaa way nasanaysaa oo waxaa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaane way hurdaan maalinka qiyaamahee suurta la afuufo unbay qabriga ka soo bixi doonaan laysa calaa ahli laa ilaaha ila allah waxshatun fii qubuurihim walaa xasratun fii nushuurihim وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبigu عaلaيه الصلاaةu وaسaلاaم waa kii lahaa dadka adduunka dusheeda laa ilaaha ila اllah ehelkayga noqda allah inaga dhigo qabriga markay galaan ku keliyoobi maayaan maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaame iyo murug wax muruggeliya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan deedna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sarajoogga waa yoom qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma yanduru almar'u maa qadamat yadaah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma aljamci yowma ataqaabun yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin yowma ataqaabun yowma ataamma yowma asaakha habeen ma maqlaysid habeen ka doondoon waa kaase qiyaamaha markuu ilaahay ka warramaayo waa maalin waa maalin weeyaan habeen male waa maalin keliya wa fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana yowmaidin tucraduun laa takhfaa minkum khaafiya yowma tabyadu wujuuhun wataswadu taswadu wujuuh yowm baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala yowmkaasina qur-aanka ilaahay noogu sheegay waa konton kunoo sannadood ibnu cabbaas radia allaahu canhuma mufasirkii qur'aanka wuxuu ku fasiruu yidhi afartan kunoo sano waa la joogi toban kunoo sanona xisaabtaa ku dhammaani doonta buu yidhi afartan kunoo sano ayaa sidaa loo taagnaan doonaa toban kunoo sanona xisaabtaa ku dhammaan doonta nin acraabiya oo reer baadiya ayaa sara kacoo yidhi yaa rasuul allah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu idhi ilaahay baa xisaabi doona rabbigaa xisaabi doona markaa ninkii acraabigii intuu sii jeestay buu yidhi najawnaa warabbi alkacba kacbada rabbigeega ayaan ku dhaartee waan badbaadnay buu yidhi waan nabadgallay buu yidhi markaa nebigu yidhi soo noqo si ugu nabad gashay buu ka yidhi balii sheeg wuxuu yidhi waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi macid baa isaga qabsanaysa buu yidhi waa kariim kariim maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan fayanduru ayman minhu falaa yaraa ilaa maa qadam buu nebigu yihi mid ininkainaga mida ma jiro hadduu jirana buu rasuulku leeyahay rabbigii buu qiyaamaha la kulmi doonaa addoonkiiyo rabbigii maalintaa cid u kala af celinaysa ma jirto luqa carabiya lagu wada hadlayaa xagga midigtuu eegi camalkiisiibuu arki xagga bidixduu eegi camalkiisiibuu arki hortiisuu eegi naartiibuu arki fattaquu nnaara walow bishaqi tamra buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war naartaa gaashaan ka samaysta buu nebigu yidhi gaashaan ka yeesha timir jeexeedoo sadaqada ad u bixisaan kolay noqotana timir jeexeed walow bishiqi tamra faman lam yajid fabikalimatin طayiba buu nebigu yidhi timir jeex jeex timira ninkaanan helin buu nebigu leeyahay hadalka wanaagsan ha ku hadlo kelmad wanaagsan ku hadal subxaana allah waa kelmad wanaagsan alxamdu lilah waa kelmad wanaagsan amri bilmacruuf waa kelmad wanaagsan dikrigu waa kelmad wanaagsan istikfaartu waa kelmad wanaagsan laa ilaaha illa allah waa kelmad wanaagsan walaalkaaga muslimkood khayrka aad u sheegtaa waa kelmad wanaagsan munkarkood ummadda ka reebtaana waa kelmad wanaagsan kalimatu ayibatu sadaqa buu nebigu yihi caaisha radia allaahu canha umma almu'miniin ayaa tidhi markuu nebigu uhi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan ghurla bay tidhi yuuhi nebigu sal alla alay slam maalinka qiyaamaha dadka waa la soo xashrin doonaa ayakoo cagaagan oo bilaa dhar ah oo kaba la'aan ah oo markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayakoo cagaagan kaba ma wataan dharna ma wataan qof walba baaradiisii baa ku taalla waa sidii lagu dhalay weeyaan markaasee caaisha tidhi radia allaahu canha uma almu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa laysdhex soconayaa haa waa laysdhex soconayaa qofku qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu uhi yaa caaisha qofku qofka ag socda maalintaasi ma ninbaa ma gabadhbaa ma naagba maba eegaya buu rasuulku yidhi hamigaa ma jiro buu yidhi hortiisa waxaa taalla naartii jahannama qofka cataa asulami raximahullah ninka la odhan jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix soddon sano baa la yidhi ninkaasi dhulka mooyaane cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badan waa maxay baa lagu yidhi ma dad dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almowtu fii cunuqii geeridii baa qoorta ii sudhan waalqabru baytii halka lay dhigayana waa qabriga weeyaan waalqiyaamatu mowqifii meesha lay joojinayana waa banka qiyaamo weeyaan wa cala siraati ariiqi waddada lay marin doonana waa jidka siraad weeyaan warabbii laa adrii maadaa yafcalu bii rabbigay wuxuu igu samayn doonana kama warqabi buu yidhi anigu intaasoo marxala ninka ay sugayso isagu hadduu qosle ha qosle buu yidhi anuu taydaan ka warramayaa buu yidhi intaan noolahay oohin baa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi maanta waa adduunyo beritoole camalkaagaad la dhaadhaacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta umma almu'miniin caaisha radia allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nebigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi yaa rasuula allah maalinka sara joogga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi konton kunoo sannadood markaa nebigu yidhi caaisha qofka muuminka iimaan ka ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin waa loo fudaydin salaadda faradka intaad tukataan in laeg baa banka qiyaama looga dhigay buu yidhi inteen tukanay salaaddii maqrib mise daqiiqo labiyo toban daqiiqo saddex-iyo toban daqiiqo mu'minka iimaanka leh ee adduunyadan intuu joogo ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiraduu eegaa dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiraduu eegaa meeshuu marayo aakhiraduu eegaya meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxii taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradayda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya ha dhowtoole mise waa hadal aakhiradayda aan ku badbaadaayo dhaqaalahan bixinaayo ma dhaqaalo aakhiradayda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goori goor tahay mu'minku wuu xisaabtamayaa mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecee ku soo caabuday salaadaa yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaama looga dhigayaa dadkii ilaahay yaqaanay daraar iyo habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta o dhan kaa joojinaya wanaag o dhanna kuu diraaya dareenkaasaa qofka qabanaya qofka inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaas dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rume aakhirana rume waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaani camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaani camal saalix maalin maalmaha ka mida ayaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mid a aqal yaroo cariishe markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu uhi maxaad haysaan waxay dhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamadaa ka deg deg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina u kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo markaasay yidhaahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahdaa wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta maa allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yaryahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamo qalbigu ina alquluuba la tasda kamaa yasda'u alxadiidu idaa asaabahu almaa birta xadiidka biyuhu hadday taabtaan daxal bay ku reebaan biyuhu qalbiga bini aadankuna daxal buu yeeshaa maxaa qalbiga daxalaynaya waxaan adeegaysa qalbiguu saamaynayaa waxaanaad dhegaysanaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad ku hadlaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad ka fikiraysa qalbiguu saamaynaya waa afarta qasabadood ee qalbiga bini aadamka ku socoto weyn afartaas afartaas saabaatu lqalbi bay culimmadu yidhahdaan waxaad eegto qalbiguu galaa waxaad ku hadasho qalbiguu galaa waxaad ka fikirto qalbiguu galaa waxaad degaysato qalbiguu galaa qalbiga daxalka maxaa lagaga biiyaa laba shay bay culimmadu yidhahdeen laba shay baa qalbiga daxalka lagaga biiyaa qur-aanka akhriskiisa oo la badiyo iyo aakhiradoo inta badan la sheegsheego la xasuusto o laga sheekeeyo labadaa maanta may nagu yariin mise way nagu badan yihiin ya qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid suuqu lmuslimiina kama sallaahum buu yidhi cali bnu abi aalib suuqu lmuslimiin aswaaqda muslimiintu waa sida masaajiiddooda oo kale weeyaan sida masaajiidda ilaahay loogu weynaynaayo ayaa zamankii nebiga suuqana ilaahay loogu weynaynaayey sida miskiidka dhexdiisa ilaahay aan loogu caasiyaynin ayaa suuqoogiina ilaahay aan loogu dhex caasiyeyn innankana zamankeennan maanta sheekadii dibadda taallay ayaa laga yaabaa in la keenay masjidka gudihiisa nin buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidka dhexdiisa baylah ka yaboohinaya markaa nebigu yidhi ilaahay kuuma soo celiye buu ka yidhi haddaad aragtaan buu nebigu yidhi nin masjidka dhexdiisa baylah iyo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma soo celiye dhahada haddaad aragtaanna nin masjidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaad tidhahdaan ilaahay kuma barakeeya dhahda innamaa buniyat almasaajidu lima buniyat lahaa masaajida wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi nolosha masaajidda taalla bay culimmadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saare nolosha dibadda taalla masjidka in la keeno maaha cahdigii nebigeenna calayh salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha misgiidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weyneynayeen wallaahi siiraday ku taallaa cumar binu khadaab suuqa madiine intuu gala odhan jiray halkan ina fadhiisiiya ilaahay saacadaha rumaynee kaalaya cabdulaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray inamari raac buu odhan jiray xaggeen taagnaa suuqaan tagaynaa suuqa iyo way soo baxayeen haddana maalin kaleu yidhi inamari raac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdullaahi binu camar in cumar bnu khadaab iyo tufaylo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisha markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi ya cumar suuqa waadna geysaa maalin walba badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgeysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid war halkan ina fadhiisi buuhi halkan noogu sheekee buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd marka ibnu cumar baa ku yidhi warka kaagan caloosha buuranli innamaa naqdu min ajli asalaam waxaan u kallahaynaa waxa weeyaan dadka inaan salaannoon baan u kallahaynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuhu baan u kallahaynaa waa duco weeyaan ducadaa baanu ka lahaynaa muslimiintaan u ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan boqol qof baanu ducaynaynaa boqolkaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa boqolkaa awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaadda muslimiinta la siiyey waa maxay salaanteennu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa uu ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakadii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaasaan la soo kallahaynaa boqol qof baan salaamaynaa laba boqoloo qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayeen saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhex mareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabaddii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan innagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kal lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kal lahaayoo lagu noolaan lagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhergayaa cali binu abi taalibun inuu yimid uu ka yidhi saaxiib alciyaal baan ahay maciishaddii baa igu adkaatay markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaadda fajir kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu yidhi mayma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinan buu ka yidhi malaha qof da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad ah u weydiin markaasuu yidhi haa markaa birta arsaaqadda kaa xidhay waa taase labada waalid ducada ku dar buu yidhi arsaaqadda meelaha innagu iminka wax ma ka egeegnaa yah may salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen waalidka ducadiisay u ducaynayeen bay risiqa ka dhex arkayeen istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaysaa salaad jamaca in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhacaya diintan ilaahay nooma siinin keliya inay aakhira manfacadeedu nooga bilaabanto bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo aakhira aan ku dhargno ku liibaanno marka noloshan adduunyada intaan haysanno waa fursad yaanan dayicine adduunyada diinha ka qaadanno diintana asaaskeegu waa iimaaniya yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laanna mujtamacii waxay noqonaya mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahabaa markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan leeg baa ka soo baxee malaha waadi ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa leh isii weeyaan tan waxa ku dagaalamayno dhulkan anigaa leh gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa leh iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiya iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iskale iga qaado waxaan melihi anigu ye lacagta intaan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa le ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war meliye isagaa ilaahay siiye ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaadda zamankan laga yaabay inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena <laughs> ilaa qaar baa iska fiican way jiraane laakiin kuwadda waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogtaha olahan dawladdaas kale iska keena halkaa ka baxay ninkuna ma odhan waxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi nebi nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasee dee annakaa qaadanaynaa dee haddaad qaadataan i raaci maysaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahidu ha nebi ciise calayh salaam saddexdii nin way ka hadheen baa la yidhi ayaan ayandarrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa lanaga dhici habeenhan ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaad sii ilaaliso midna magaalada intuu tego cuntaha noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilay dhiigga bini bini'aadanka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nugu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeennu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adiga unbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkayku sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaasi halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waryaada buu nebigu nebi maxamed uuna leeyahay dhegay jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkao dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa keliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifatullah cumaan binu cafaan allah raalli ka noqdee addoommihiisii addoonka miduu u yeedhay maalin wuxuu idhi lacagtan qaad abuu dar alkhifaari u gee hadduu lacagtaa abudar haduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeeduu deganaa ribda meel la yidhaah oo cusmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinayaa isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga uu nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu dar alkhifaariyi radi allahu canhu markaa ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigin nin baa lacag diidi kara soo sidaa maahayn ma nin baa lacag diidaya waa iska jecellahay uu yimiday uu salaamay wuxuuhi amiirkii mu'miniinta cumaan baan salaankaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar alkhilaafa ka waran masjidkii nebiga ka waran muslimiinta xaalkooga ka waran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana wuu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar ugiya lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu idhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiine joogtee ciddaasii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ihayo cid kale wax ima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsaneed iyo ka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur-aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weyn adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeed inuu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimadahan ka baxe ixoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu or iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagtaa iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keene wuxuu idhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunya u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama le laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadiinna fuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bayna fuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kara ilaanahay maxayna haystaa waxayna haystaa waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inay inaad iyada la joogtoon bay doonaysaa hay ka tegin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhare ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakharada ayayna kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebiga u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimida cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u bakhtiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama a buu yidhi iska kacay cusmaan baa ninka u yeeroy war kaale kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale hayd war kale kaleaan meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtayo maxaad u socoto dee nebigaa ii kaa soo diray buu yidhi sal la alay sl oo yidhi cusmaan u tego waxaad ku tidhaahdaa waxuu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooskaiyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weydey dee waxaan arkaya ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khadiimkaagiiy wuxuuhi dhegayse buu ka yidhi faynuuskaas faynuuska halkaa iska shid maayey shaqa adduunya iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagala ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacaguu u dhiibay siraafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay soddon kun dollar bay ku bixiyeen caroos soddon kun oo dollar bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso laba bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay wuu kala qaadaa markiiba leanna marka horeba macsiya lagu dhisay diin iyo alla kacabsi laguma dhisin israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhisay looga dhigay muslimku waa war muslimku dhaqaalihiisa xor uma ah tijaaraddaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washaraac cilmi albayci culummada culammada kaaleyo weydii cusmaan cumar bnu khaaab suuqa madiine intuu galuu odhan jiray laa yabic fii suuqina haada ilaa man tafaqaha addiin waryaada suuqayaga nin wax ku iibin karaa ma jira buu cumar odhan jiray ilaa nin maskiidka nebiga intuu tegey cilma albayci waasharaac culummada ka soo bartay mooyaane inagana maanta cid walba ganacsi bay bilowdo jin iyo taylan baa laga wada duulay habrihii baa socdoo kule jinbay jina u socotaa xaggeen u soconnaa war muumin waxaa la doonaya inaad noqoto mumin labada indhood ee kugu taalla ilaa adduyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada yayna adduyada ku seejin adduunyadina waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar een joogno ilaahay ha kaga baqno oo diin ha ka qaadanno oo diinteenna han baranno oo diinteenna ha ka shaqayno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankee lagu jiraa almutamasiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabra buu nebigu idhi waa zamanuu nebi maxamed sii sheegay kun iyo afar boqoloo sano ka hor ninka diinta maalinta idhahdaa waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshadda bulshadaaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharkuu batay meeshaadu baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma waxa ilaahay ka farxiya base waxa ilaahay ka cadhaysiiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhaahdaa maanta sunnaha nebiga ku fara adayg way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yareeyo mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diinteenna u soo noqonno oo dadaalka diinta ay culammadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo ee madaarista laga naadinaayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikiraayo war dadaalkaa diinada maanta caalamka ka socdaa la rabaa caamadeennu inay culummada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesanno insha allah dhahda taama guddoonaa dadaalka diinta mise dhegaystayaal wanaagsan baa noqonaa yaa dhegaysto wanaagsan waxa ka wanaagsan dhegaysigu waa min addiin weeyaan laakiin waxaa inaad noqoto adiga adigaa laga rabaa inaad diinta qaybtaada oo ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyaddii ilaahay uu geliyey ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu ummadda wax ku taray kii dhaqaalo lahaa dhaqaaluhu ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu ummadda wax ku taray kii wajahad lahaa wajahaddiisuu ummadda wax ku taray cismaan binu cafaan cumar buu nebigu u diray cumar buu nebigu u diray maka markii sulxa alxudaybiya waa ka cudur daartay cumar wuxuu idhi aniga may buu idhi cusmaan baa ku munaasiba buu idhi cusmaan cusmaan baa ku munaasiba cusmaan buu nebigu yidhi dal waa runtii cusmaan adigu tag khaalid bin waliid geesinimadii iyo raganimaduu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nebiga seeftii u keenay seeftan iga qaba buu yidhi ilahayna dembidhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta intaad muslimiin kullaysay in ka badan inaad cadowga ilaahay kulaysaan kaaga rajayne qaada buu idhi seefto ilaahay diintiisa u jihaad raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka innaguna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqdee dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waa waan runtaan inii sheegi macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisiibuu ka hayaa sheekhaa masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisiibuu ka hayaa jamaacadada ilaahay darti u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajiidda ee madaarista ku dhisaaya diinta qaybtiisiibuu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaayo war u qabo kelimadda wanaagsan buu nebigu uhi waa sadaqad kelimadda wanaagsan dariiqaa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannaduu galay buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjiidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjiidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegino waa la aasay markaa buu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waanan inagu dheereeyey in shaa allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr isoo dhex marana ilaahay baa isoo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allaha ii saaro ikhlaaskana allaha noo wada ziyaadiyo culummadaana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leehay margeysaanu marti kumahiya waan deganahay ya waan deganahay maa allah ciyaalkii reerkii o dhan baa jooga marka allahna naga wada raalli noqdo kulligeen haadaa wsala allahu calaa sayidina muxamed bismi اllah alxamdu lilah hanaa lilah wالsalaaةu waالsalaamu calى rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam allahuma اqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wabayna macaasiik wmin طaacatika ma tubaliغuna bihi jannatak wmin alyaqiini ma tuhawinu bihi calayna masaa'ib اddunya ticna allahuma biasmaacina waabsaarina wquwaatina abada ma abqaytana wاjcalhu اlwaariثa mina wاjcal haarana clى man ظlamna wansurna clى man caadana wla tajcal musiibatna fi diinina wla tajcal اddunya akbar hamina wla mablaغa cilmina wla ilى الnaari masiirana wاjcal اljannata hiya daarana wla tusalid calayna bdunuubina man laa yakhaafuka fina wla yarxamuna allahuma shfi mardaana wmarda اlmuslimiin warxam mowtana wcaafi mubtalaana ya muqalib اlqulubi habit qulubana clى diinik subxaana rabika rabi اlcizaةi cama yasifuun salaamu clى اlmursaliin walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin allahuma صل